الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ku jirnay axkaamtii wadciga qaybtii u dambeysay waxaan ka soo baxnay alaadaau walicaadatu walqadaa aadaha iyo icaadada iyo qadaha oo ku tacalluqayay cibaadaadka xilliga qofku uu sameeyo haddii wakhtigiisii uu sameynaya in aadaa ydhaah <clears throat> wakhtigeedii uu dhaco ama uu cibaadada rido in la odhanayo cibaadadaasi waa adaa ama in icaado la odhanayo haddii markaa waxa weeyaan cibaadada uu rido aaniyan mar labaad laakiin khalal ku jira ta hore waa inay jirtaa oo sababtoo markaa waxa weeyaan uu icaadadu wakhtigeedii bay dhacday sidii tii hore uun laakiin khalal buu soo celiyey waa in la ydhaa oo haddii khalalkaa aanu meesha aanuu jirin <clears throat> icaado lama odhanayo sidee markaa waxa weeyaan macaad ibnu jabal oo kale salaaddii uu rasuulka la tukanayey iyo tii uu qoomkiisa la tukanayay salaadda cishaay tii dambe lama odhanayo icaado waayo tii hore wax khalaloo ku jiray ma jiro waa nafli mulaqa nafli mulaqa unbay noqonaysaa qaduhuna wuxuu kaga duwan yahay waa wakhtigeedii oo baxa cibaadada haddii wakhtigeeduu baxo waxaa la odhanayaa alqada wuxuu markaa halkan ka galay alcasiimatu waaruqsatu ama alruqsatu waalcasiimatu in se casiimada la horreysiiyo ayaa fiican maadaama markaa waxa weeyaan casiimada inta badan aan la tasawuran karin baa la dhahdaa ilaa inay meesha ruqsi jirta maahin markaa casimada ayaa horeynaysa ruqsaduna way ku xigtaa casimada iyo ruqsadana waxaa laysku khilaafaa sidii kuwii horeba layskugu khilaafay waa min alaxkaam alwadciya mise waa min alaxkaam altakliifiya layskuma haysto inay ka mid tahay min alaxkaam altashriiciya inay ku jirto laakiin ma wadciga mise waa takliifiga khilaaf baa ku jira khilaafkana waa taan hore usoo tilmaanay in e, sababta iyo shardiga iyo cilada iyo maanica intaa uun maahina inta kale oo dhanba khilaaf baa ka tahay inay min alaxkaam alwadciya ku jiraan iyo inay takliifiya ku jiraan inta laysku waafaqsan yahay inay axkaamta wadciga ku jirto waa intaa hore unba waa shardiga iyo maanica iyo sababta ciladuna sababtumay soo hoos gasha ama kala qaadoo ciladana mid gooniya ka dhig intaas baa laisku waafaqsan yahay laakiin inta kale oo dhan khilaaf baa ku jira laakiin khilaafkaasi khilaaf samar le maaha midba naaxiyun buu eegaya haddii la idhahdo waa min alaxkaami takliifiyana wax laa qubaarah macnahaas waa sax wey haddii la idhahdo waa min alaxkaami eh, wadciya oo dhinaca eh, dhinacyo kale uu qofkaasi mulaaxadeeyana wax dhibaato ku jirtaa ma jirto sababtaa waxa weeyaan khilaaf samar le maaha oo khilaaf wax ku binaysan maaha maadaama laisku waafaqsan yahay inay ka mid tahay axkaamtii tashriiciga kuwa odhanaya alcasiimu waruqsa waa min alawadciya waxay leeyihiin labada midna kuma jiro takhyiir iyo dalab waa labadii shiqi ee had jeer uu yeedhan jiray axkaamta takliifigii labadaa shiqi bay lahaan jirtay ama dalab bay ahayd dalabka labadiisii qayboodba marka la eego ama takhyiir midna maaha bay yidhahdeen ee shay baa sabab u noqonaya shay inuu rukso u noqdo marka baa min asbaabtu soo galayaa bay yidhahdeen qaarna dhinac kalunba eegeen waxay dhaheen waa min alaxkaam altakliifiya qaar waxay ba waa min alaxkaam alcaqliya qaar waxay dhahdaan waa xukun mustaqila oo madax bannaan oo inta midna kuma jiro midday dooni ha noqoto ee waa iska khilaaf aan thamar lahayn wuxuu idhi alcaziimatu caziimadu iyaduu horraysiiyo waay iyada asal ah fi luqati xagga luuqada quwat liraadati waa iraadada oo xoogan quwat liraada go-aan baan ayaan odhanayna waa go-aan waa qofka shaygaasi go-aan buu ka yahay marka la ydhahdo waa qof casiimale waata la ydhaha macnaha waa go-aan wey waa iraadadiisa ayaan taradud lahayn alqasdu lmu'akadna waa yidhahdaan waa isku macnuun alqasdu lmu'akad waa go-aan adag wey oo aan noqnoqosho lahayn waana ta ambiyada qaarkood lagu sifeeyey ululcasmi baa waxaa kaloo ilaahi subxaana wa tacaala nebiyulaahi aadam waa kii ilaahay ku tilmaamay inaan casmi laga helin fanasiya walam najid lahu casman waa go-aan iyo marka adkay fa cazamta fatawakal cala allaah waa markaad go-aansato shayga ee hadda kadib shay lagama noqonayo uu noqdo shay aan laga noqonaynin ilaahay tala saaro oo markaa shaygaasaa ugu dhaqaaq idan casmigu waa quwatuliraada ama waa qasdiga adag waa inuu xaggii niyaddu la socotaa wa fi istilaaxi xagga istilaaxana hiya casiimadu alxukmu haabitu alxukmu waa xukun xukunku waa ka haddan lahay ma kii wadciga ahaaba mise waa kii takliifiga laakiin inuu xukun yahay laskuma haysto waa xukun waa min alaxkaami tashriiciya waa xukun weeye oo waxaa la xukumayaa shaygan inuu casmi yahay inuu casiime yahay oo aan ruqsa ku jirin iyo inay ruqsa ku jirto waa xukun athaabit athaabiti sugan oo markaa waxa weyan athaabit waxaa loo jeedaa macnaha waa shay sugan marka laleeyahay daliil buu haystaa xukun daliil haysta waa inuu yahay oo xukunku waa inuu mustanid leeyahay wuu markaa ictimaadsan yahay ama aayad qur-aan ama xadiis waa inuu jiro wuxuu cuskan yahay xukun haabit ah marka xukunka aan haabitka ahayn ayaa ku baxaya waxaan macnaha waxa weyan daliilba haysanin dee xukun la odhan maayo ama mayna lama nasakhayba oo haddii la nasakhayna xukunku haabit maaha hadduu xataa haabit mar ahaa markii dambe haabit maanu noqonino mansuuq baa laodhanaya xukun markaa sugan oo haabit aslan asal ahaan oo asal ahaanna waxay uga jeedaan awal macnaha inuu yahay waa inuu bilow yahay oo markan dambe ruqso la odhanaya markan dambe la fudaydiyo ruqsuu noqonaya laakiin marka hore ibtidaa'an markuu sugan yahay waa asal xukunka haabitka asal ahaan ayaa waxaa la dhahdaa casiimo duuna mulaaxadati takfiif adiga oo aan mulaaxadaynin oon eegaynin takfiifka takfiifka ku jira waayo takfiifka ku jira waa ruqsadiide oo imika tusaale ahaan tusaalehu ina siiyey asawmu fi safar ka sawmi fi safar safarkood ku soomta ku soomidda safarkaad ku soomaysaa waa casiimadii haddaad markaa aad mulaaxadayso dhinacii kale ee aad takfiifkii aad eegto muxuu noqonayaa ruqsadiiba daba ruqso dad safarka aad ku soomi weydo ood wax iska cunto waxa weeyaan ruqsadii baad qaadatay markaa waxaad mulaaxadaysay takfiifkii adoon takfiifka mulaaxadaynaynin soomidda lafteeda eeg soonka laftiisu markaa muxuu noqonayaa casiimadii weeye idna casiimadu waa taas duuna mulaaxadati takfiif takfiifka adiga oo aan mulaaxadaynaynin tusaalu markayna siiyey ka soomi fii safar safarka oo lagu soomo safarka ku soomidda aad ku soonto daatada soonkaas markaa eeg ha eegin markaa takfiifkiisa takfiifkiisa waa ruqsadii wa tarki talafudi iyo inaad ka tegto ku dhawaaq aad ku dhawaaqdo bikelimati lkufri kelimad gaalnimo talafudkeeda iyo ku dhawaaqeeda ood ka tegto amaa talafudkeedu waa ruqsadii weeyaan idan waxaa laguu ruqseeyey inaad kelimatulkufri aad ku dhawaaqdo kolka lagugu qasbo laakiin waa ruqso waad ka tegi kartaa waxaad odhan kartaa kuma dhawaaqayo kelimadda casiimadii baad qaadatay ruqsadiina waad ka tegtay idan inaad ku dhawaaqdaa waa ruqsadii tarku talafudkuna muxuu noqonayaa waa casiimadii weeye idan waa siduu asalku ahaa weeyaan saasaa haabit ah takfiifku markuu nasku soo galana ruuqsaa la odhanaya waxaanaba la ydhahdaaba sideedaba casimada lama fahmo xaqiiqa ahaan haddaan ruqsa meesha jirin oo haddii masalan shaygu takfiif ba aanuu lahayn haddiiba masalan ay jirto shay aan takfiif lahayn inta badan de waxaan odhanaynaa caimo maan odhanayna may caime ma odhanayno casimadu waa inuu muqaabil jira bay idhaahdeen shay muqaabila oo takfiifihi waa inuu jiro mislin tusaale ahaan safarkii oo kale asoomu fi safar qofkii mariidka ahaa ruksaa la siiyey qofkii musaafirka ahaa waxa weeyaan ruksuu haystaa wahaakada salaaddii oo kale qiyaamka qiyaamu salaad salaada tegitaankeedu iyadoo ruksa maa loo heli karaya may ooma odhanaya qofkan ruksuu haysta salaaddii yaanu tukanin taasi ma jirto marka shaygu haddaanu muqaabil lahayn ruksaa cazimo lama odhanayo laakiin salaadda qiyaamkeedaan odhanayna qiyaamku haddii qofku umuuna kici karayno ama kicitaanku uu dhibaayo de wuu fadhiisanaya takfiifkuu qaadanaya ama ruqsadu qaadanaya marka casimada waa inuu muqaabilu jiraa oo haddii aanuu muqaabil jirin ama takfiif cibaadadu aanay lahaynba inu meel laba takfiif ka soo gelin casimo lama idhahdo ka sawmi fi safari wa tarki talafudi bikelimati lkufri kelimatu lkufri inuu ku dhawaaqo ka tegitaankeeda cinda alikraahi calayha marka lagu qasbo kelimadda ee la ydhahdo ku dhawaaq marka casiimada wuxuu ku soo tacriifiyey inay tahay xukun daliil haysta awalna ah oo markaa waxa weeyaan macnaha waa bilowga hore ina waa shay la tashriiciyey bilowga hore ruqsadu way ka daba imanaysaa marka dambe la takhfiifinaya adigoon mulaaxadaynaynin takhfiifka laba tusaaluu inaga siiyey assawmu fi safar wa tarku talafudi bikelimati alkufr ruqaskuna way badayn waxaa kaloo markaa laisku khilaafaa alxukmu markuyna yidhi casiimaduma waxay khaas ku tuhun waajibka idan xukunku muxuu kala baxayay xukunka takliifigii waajib buu noqonayay wuxuu noqonayay xaraam manduub makruuh intaba uu lahaa qaar waxay ku khaas yeeleen bacduusuuliyiin waajibka waa waajibunbaa casiimo loodhan karaa bay yidhahdeen ee manduubku marka horeba ficilkiisa iyo ka tegitaankiisu waa kii markaa waxa weeyaan ficilkiisa xoog badnaado samayntiisa xoog badnaata lakiin haddaad ka tegtama dembi baa lagu qoraya may haddaad samaysana maxaad ku lahayd ajri markaa ma soo galaysa yidhahde laakiin qowlka xoogga badan leh ee raajixii casiimadu intaba way soo gashaa waajibka way ku jirtaa manduubka way soo gashaa makruuha way soo galaysaa xaaraamtana way soo galaysaa intaba way soo galaysaa tusaale ahaan waajibka oo kale waxay ku tusaaleeyaan kasoomi fi safar tusaalehaan hadda siiyey soonku waa waajib laakiin markaad safarto waa lagaa ruqsayey ruqsaad haysataa inaanad soomin idan mina waajibkii soo gelin casiimadaas halkaa ruqsadaas halkay soo gashay ruqsadaas waxay soo gashay ee waajibkii waa ruqsada tan macnaha waxa leey casiimada iyada layskuma haysto yani casiimada maaha casiimada iyada layskuma haysto inay waajib iyo sunna intaba ida xukunkii sharciga ahaa ee sugnaa weeyaan laakiin waa ruqsada ruqsada wey waana taan idhi lama fahmayo casimada haddaan muqaabil aanay lahayn marka waajibka kaasaa tusaalow ah inaad safarkii ku soonki aad iska diin karto isagoo soonkii waajiba xaaraamtana aklul oo kale oo meytada cunitaankeedu waa xaaraam faman idura ayra baaqin haddii qofka loo dhibgeliyo isagoon baaqi ahayn ama fii makhmasati kayra mutajaanifin liimin kaasina dembi male marka halkaasina ruqsadaas halkay soo gashay waxay soo gashay xaaraamtii manduubkana way soo gashaa shay manduuba oo tusaaleyaal bay bixiyaan in kastoo tusaalayaashiisa khilaafiyay ku jirjiraan marka inta axkaamtii sharciga ahayd intaba way soo galaysaa bay ama waajibkii ama xaaraamtii ama manduubkii iyo makruubi ee khaas kumaaha bay dhahdeen waajibka bacdu usuuliyiin waxay waajibka keliyaata ayay khaas ku tahay markay waajib leeyihiinna kama reebayaan xaaraamtii waayo waajib markay leeyihin xaggii ficilkay mulaaxadaynayaan ee xaaraamtiina way ku jirtaa idan xaaraamtuba dhinacii ka tegitaankunba waajib noqonaya tegitaankii ayaa waajib noqonaya marka waxay ka reebayaan manduubkii iyo iyo makruuhii ruksadu ma soo gashay laakiin sida raajixa way soo gashaa waxaase tusaalayaashooda ugu cadcad yihiinun waa labada ruqsadiina wuxuu yidhi waruqsatu ruqsadu fi luuqati xagga luuqada asuhuula waa fudaydka fudaydka weyaan oo waa tahahda rakhasa assicru fi suuq haddii la idhaha macnaha sicirkii kor u kacsanaa hoos buu dhacay oo rakhiisnimo iyo suhuula iyo fudayd ayaa yimid idan ruqsadu sideedaba waa un fudayd bay tilmaantaa iyo suhuula wa fi istilaaxi xagga istilaaxana takfiifu alxukmi alasliyi xukunkii asliga ahaa oo la takhfiifiyo weeyaan oo takfiif lagu sameeyo oo waa ka safarkii lagu ogol yahay inaad markaa iska safarkii aad gasho adoon soomanin ood soonkii ka tegto marka waa takfiif inaad salaaddii markaa waxa weeyaan aad gaabiso takhfiifu lxukmi alasliy duuna ibdaali alcamali bihi iyadoon camalkiisa la burinaynin camalku asalku sidii buu u sugan yahay ruqsadani in cudurunbaa keenay ruqsadan maxaa keenay cudurdaar oo waa safarka aad ku jirto xaaraamtii oo kale ee ka aklilmeyta aklulmeyta waa xaaraam xaaraamnimadu waa sidii uun camalkeedii lama burinin waa qaa'im laakiin makhmasada ku haysa ayaa laguugu ogolaaday inaad cunto idan cudurdaar baa keenay cudur baa keenay cudurdaarkaasina daliil sharciyuu ictimaadsan yahay bal waxaba la ydhahdaa mararka qaarkood ruksada waxaa loo kala qaybiyaa rukso manduub ah rukso waajib ah rukso mubaaxa saddexdaba way noqotaa ruksadu macnaha ficilkeedan ayaanayga eegayna waxaan u jeednaa shaygan in laguu rukseeyey samayntiisu ma waajib baa ma manduubbaa mise waa mubaax intaba uu noqdaa tan markaa xaaraamta inaad eh, eh, meytida cuntaa markaad ka cabsooto inay naftaadu baxdo waaba kugu waajib sababta haddii kale isxaaqu nafsi ayaad sababaysaa inaad naftii ay baxdo naftii inaad markaa waxa weya sidaad ku badbaadin karta aad ku badbaadisaana dee way ka xoog badan tahay xaaraamnimadii la xaaraantinimeeyey meydka idan inaad cuntaa waaba kugu waajib bay dhahda haddaad cuni weydo adoo awoodaya meydka inaad cunto waxaa lagu ictibaarayaa in markaa waxa weye naftii adu aad u sababtay bixitaankeedii marka taasoo kale waxaa dhahdaa waa ruqso waajiba ah waa ruqso laakiin xaggii xukun ahaan inaad samaysa waa kugu waajib midna waxay dhahdaan waa manduubun oo waajibka ma gaadhsiisna oo waxa weeyaan qasru salaadii oo kale ama soonkii oo kale waa manduubun dad salaaddii markaa wax weyn aad aad ruqsadaa qaadato qaadashada ruqsada aad qaadanaysaa inaad safarka salaadii ku gaabisaa waa manduub waa sunna oo kii xadiisku ahaa waa sadaqad ilaahay idinku sadaqaystee sadaqadiisa aqbala oo macnaha salaadii gaabiya waa ruqso waa sadaqad ilahay idinku sadaqaysta soonkii markaa waxa weyaan iska daaye mintaad safarka ku jirtaan taasna waa manduub midna waa mubaax bay dhahdaa oo waa ruqso mubaaxa oo waxay ku tusaaleeyaan caliyadii oo kale bayculcaraaya iyo baycu salm iyo buyuucda caynkaasoo kalea waa buyuuc asalkeedii laga ruqseeyey idin salamka waxa la iibinayaa waxaan agtaada ahayn walaa tabic maa laysa cindak waxaanad haynin oo agtaada aan oolin ha iibinin asalku waa kaas taasaa ah waa la ruqseeyey salamkii oo adigan iibinaya qofkii intaad lacagtii ka sii qaado oo ra'samaalkii uu sii qadimo ayaad leedahay sanadka dambe waxaan kuu keenayaa raashin caynkaaya caynkaaya ii keen oo intaasoo kiilooya oo noocaas oo adiga tilmaantiisa siinaya ee qadarkiisa u sheegaya kabacdi alaabtaasi ma haysid agtaadana ma taalo waa ruqsali oo waa xaajada loo baahan yahay darteed baa loo ruqsiyey xaajatunaas ileyh dadkaa u baahan markaa kaasoo kale de hadaad ka tagtood markaa aduud iska dayso waa mubaax waa kuu mubaax waa waajibna laguma sifeeyo manduubna lama odhanayo bayculcariyadii baa ka mid ah. ina cariyada waa ribe ribadaa laga soo istisnoodo oo waa timirtoo timir lagu iibinayo oo midkood rudabta waana ribo kuwaasna markaa waxa weeyaan waa waa suhuul waxaa ku jirta suhuuladaasi ama ruqsadana ee waa mubaax marka ruqsadu waa xukunkii asliga ahaa oo lagaa khafiifiyey xukunkii asliga ahaa oo la khafiifiyey duuna ibdaali lcamali bihi camalkiisii ama ku camalfalkiisii iyadoon la burinaynin camalfalkiisii waa sidii maytadu sidiinbay xaaraam u tahay qofka aan makhmasa u hayninna xukunkii uu sidiinbuu u haystaa xaaraamnimadu ee xuru xukunkii horea buray laguma laha oo ulajeedadama waxa weeyaan haddii hadda laguu baneeyey hadda kadib mayd kastood aragto waad way kugu bannaantay misaasaa loo jeeda mise waa xaalad khaasaun waa xaalad khaasa camalku sidiin buu taagan yahay duuna ibdaali alcamali bihi kalfitri fi safar waa kii hore muqaabilkiisa tusaalihii hore kasoo horjeedkiisa kal fidri fi safar kii hore ka sawmi fi safar soonka oo safarka oo aad wax ku cunto oo soonkii aad ka tegto waaltalafudi bikelimati alkufri kelimatu lkufr inaad ku dhawaaqdo cinda alikraahi calayha marka lagugu qasbo ku dhawaaqa aad ku dhawaaqaysaa waa ruqsadii waa suhuula waayo atalafudu bikelimat اlkufri waa xaaraam weeye xaggii xukun ahaan ee xaggii marka caqiidada marka la dee qofku wuu kaga baxayaaba diinta islaamka kaga baxaya laakiin inaad ku dhawaaqdo kelimatu lkufri ood ku talafuddo xaaladaasi ikraahu uu jiro waa takfiif waa lagu khafiifiyey xukunkuse waa sidiisii un halkiisinbuu taagan yahay ee cudurdaar baa keenay in adiga takfiifkani uu yimaado cudurdaarkaasi haddaanu jirin takfiifkani ma yimaadeen intaa markuu inoo tilmaamay ayaa faqradan dambe ama alaqlaalu latii kaanat cala alumami asaabiqa wuxuu ka hadlayaa shaye aan lagu tirin karin aan la odhan karin waa ruqso ilaa min baabi almajaas siday usuuliyiinta qaarkood yidhaahdeen maahine aan la odhanaynin waa ruqso oo waxa weeyaan ummadihii hore waxa saarnaa aqlaal iyo isr ayaa korkooda la saara waana ta markaa waxa weyan ilaahay subxaana watacaala ina amray oo rasuulkeenna uu amray in uu ilaahay ka baryo inuu ka kor qaado oo aanu saarin isrigii iyo aqlaashii saarnayd ummadihii hore oo waataan ku ducaysanayno rabbanaa walaa taxmil alaynaa isran walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltuu cala aladiina min qabl aqlaashii hore saarnaydna waata aayaddu ay sheegtay wayadacu canhum israhum wlaqlaal alatii kaanat calayh inuu culay saarnaa ummadihii hore isrigu markaa waxa weeyaan waa iqal waa culays aqlaashuna waxaa lahahdaa alacmaal ashaaqa acmaasha aadka u culus ayaa aqlaal la odhanaya ee qofka bini aadmigiihi walow xataa hadduu taxamulo uu ku taxamulaayo mashaqo iyo dhib aqlaal baa la odhanaya isriguna de waa culays waa iqal waxaa ka mid ahaa in haddii nijaastu ay jirhkooda soo gaadho ee inay jarayiin jirka ama dharka inay goynayeen halkay nijaastu ku dhacdo xadiisku waa kii ahaa waxay ku jarayeen jildigooda bilmaqaariid maqaaridunda waa maqas iyo wax la oo wax lagu gooyo waa kuwa markaa shuraxda qaarkood idhaahda jildiga waxaa loo jeedaa jildigii ay xidhanayeen ee jidhka laftiisii maaha waana ixtimaal markaa waxa weeyaan suurooba laakiin ixtimaal daliil haysta maaha bal waxa dhahda daahirku waxa weeyaan jildigii caadiga ahaa ee jirkooda ahaa ayaa loo jeedaa ee kay xidhanayeen maaha nin jirka laftiisa ay goynayeen markay nijaasu soo gaadho daahirka xadiiskuna waa sida daahirkuna uu ku xoog badan yahay in shayga markaa wax weyn la awilo haddaan taawiilku waanaan gaari doonaa taawiilka haddaanu taawiilku daliil haysan idan haddii markaa eh, jirhkii laydhaa iyo haddii dharkii laydhaahdaba dee culayskeeday leedahay waxaa ka mid ahaa haweeneyda xaayidada ah qofku haddii uu taabto jirkeedaba inuu isaguna nijaasuu noqonayo maalintaasoo dhan inaanu guriga markaa waxa weeyaan anigu ini guri soo wadageli karin inaanu wax lala cuni jirin hadduu taabtana inuu nijaasoobayo isaguna oo nijaasa isagana ay saarnaanayso haniimada inaan loo ogolayn oo haddii haniimadoo kale kolka jihaadka iyagoo jihaad galay oo dhib iyo rafaad soo galay haddana wax alle wixii qaniima ahaayee soo qaniimaysteen in la yidhaahdo markaa waxa wey waxba kuma liidin qaniimadaas oo markaa waxa weeyaan meel inta lagu ururiyo sidaa dab intuu ugu yimaado dabkaas uu ku cuno waxba kama qaadan jirin qaniimadaas haddii wax un qaniimada laga saaro oo qof uu khiyaameeyo junuudda ka mida ah uu khiyaano intuu la yimaado uu shay qariyo dabkaasi ma imanayo mana qaadaayo markaa waxa weyan qaniimadaa ma cunayo idan qaniimadan dabbaa u imanaya dabkaasaa ololinaya hadduu qofka khiyaano sameeyo saasunbuu ahaanaya waa kii xadiisku ahaa ninkii ra'siga kala baxay qaniimada dabkii wuu iman waay waa kii markaa nebigu ku yidhi fiikum ulquluul khaa'in baa idinku jira wax qaaday kabacdi waa kii mid e, iyaga ka mida laga soo saaray shay markaa dahaba oo markaa uu qarsaday kolkuu ku ridayna dabkii baa sidii ku yimid mubaax umayna ahayn in hadday e, ay dembi galaan in toobadooda ahayd inay isdilaan fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum nafihiinna laa yeli waxaasoo dhanba waa isir iyo culaysba ilaahay subxaana watacala innaga wuu inoga kor qaaday iyaga laftooda waa laga kor qaaday oo fatro fataraadka ka mida unbay saarnayd marka dhibkaasi laynaga kor qaaday ruqsa maan odhanaynaa mee ruqsa ma odhanayno sababto ah fii asli diinina may ku jirtay arrintaas kumayna jirinba idan waxa weya kolkuu shaygu ruqso noqonay noqonaya waa inuu casiimadii hore ay asalka ah, asal ahaan haabit ahayd xagga sharcigeena marka la eego mar haddaynay haabit ahayn ruqso waxaan odhan karnaa waa min baabi ilmajaas ummadii hore markaan eegno dhibtii saarnayd iyo fudaydinta inaga laynaga fudaydiyey min baabi ilmajaas waan leenahay waa ruqso waayo ruqsada waa suhuula u taysiirna wuu ku jiraa iyo fudayd wuu ku jiraa laakiin xaggii marka la eego istilaaxa ma noqonayso in la yidhaahdo waa ruqso eh, xaqiiqiya markaa ruqso xaqiiqiya maaha ama alaqlaalu aqlaashii waa waxa weyan acmaashii aadka u cuslaa allatii kaanad cala alumami asaabiqati taa soo saarnayd ummadihii inaga horreeyey ka qadci maxali najaasati najaasada maxalkeeda inuu jaro min athawbi marada uu ka jaro oo min athawbi buu yidhi laakiin inay marada ahayd inay haragga ahayd jirkooda ahayd waxayba xadiisku daahir ku yahay inay jirkooda ahayd xaggay ka goynayeen min athawbi marada inuu ka gooyo uma wadacaha allaahu dabadeedna ilaahay uu ka dejiyey canilmuslimiina muslimiinta uu ka dejiyey oo aanuu markaa isrigii aanuu ku xukumin takfiifan liajli takfiif fudaydin darteed wa raxmatan iyo naxariis uu ilaahay subxaana wa tacala inoo naxariistay darteed falaa tusamaa ruksatan ruqso laguma magacaabo taasi taa ruqso lama yidhaahdo macnaha istilaax ahaan baa loo jeedaa laakiin majaas ahaan waad odhan kartaa waa ruqso liannahu qad abdala alcamala sababtoo ah wuu buriyey alcamala bi haadihi alaqlaal wuu buriyey ilaahay oo wuu inaga kor qaaday alcamala bi haadihi alaqlaali aqlaasha inaan ku camal fallo waa laynaga kor qaadoo asal ahaanba sharcigeenna kumaynba jirinbaba marnaba kumayna jirin oo bidaayadii sharciga tashriicaba laynooma jidaynin aqlaashaasi maadaama laynaga kor qaaday dee ma odhanayno markaa waxa weeyaan waa ruksadii lama odhanayo waxaa kaloo markaa iyadna la isku khilaafaa oo aqlaashini hoos timaada uu soo ikhtisaariyey saaxibu rawduhuna uu sheegay masalada ah taqsiisulcumuumkuna ruksada muu ku jiraa mise kuma jiro tusaale ahaan haddii nas uu ku yimaado cumuum oo afraaddiisa oo dhan uu shamlisto dabadeedna fardi afraaddaa ka mida ah laga saaro cumuumka oo lahaa ma soo galaayo fardigaa laga saaray ma ruqsa mise ruqso maaha taana khilaaf baa ku jira marka qaarkood waxay dhahdaan xukunkan cumuumku haddii uu weli baaqi ku yahay fardiganna oo cumuumkan hadduu cumuumku masalan xaaraam ahaayoo kale cumuuma shay xaaraantinimaynayo cilladii loo xaaraantinimeeyeyna weli fardigan way ku sugan tahay ee ruqsada waxaa lagugu ruqseeyey dhib jirta darteed markaa waxaanu leynaabadhan ruqsa haddiise fardigani aanuu weli wixiisa cumuumka loo xaaraantinimeeyey darteed fardigani aanuu lahayn oo aanay ku jirin ruqso odhan maynee waa takhsiisulcumuum baynu ay yihahay oo tusaale waxay ku bixiyaan tusaale ahaan bayculcaraaya oo kale baycii haddaan sheegin xariyadu waataan idhi waa timirtii rudabka ahayd oo lagu bedelo timir qalalsan waa markaa timirtaa qalalsan iyo timirta rudabkaana dee ribaa ku jirta idan waa biyo hadhow miisaankeedu nuqsaamaya shay kasta oo hadhow nuqsaama hadhow nuqsaamaya haddii la isku bedelo kaylima wasnan biwasnin waa baycu waxaa la odhanayaa waa musaabano oo waa ribo cariyadii baa laga soo reebay cariyada markaa maxaa looga soo reebaya cudurdaar baa jira waa lilxaajati dan baa jirta xaaja ku kalifta oo qofkani ma isticmaali karaayo timirtii ruda buu u baahda wuxuu haystaana waa timir idan timirtii inuu qaado oo uu ku soo bedesho rudabtii laakiin xad go-aan baa loo ogoliyay xad go-an xadkaa go-aan markuu ku soo bedesho waxaa la odhanayaa waa cariyo cariyadaas iminka sababtii musaabanada loo xarimay ma ku jirtaa mise kuma jirto way ku jirtaa ribadii mayna ku jirin halkan way ku jirta sababta loo xarimay musaabanadu wax kale maahayn waa ribada ku jirta ribadii caariyadana way ku jirtaa laakiin fardigani waa la ruqsiyey marka ruqsaan kaa odhanaynaa bidhah oo weli cumuumka wixii loo xaaraantinimeeyey ayaa fardiganna ku jira oo kama bixin bay yidhahdeen ruqsa laakiin la odhanaya marka taas waa taa ta kalena waxay dhahdeen fardigii oo aan xukunka soo hoosgelaynin sababtii xukunkan loo xaaraantinimeeyey fardigani kumaba jirinba marka horeba cumuumkaa hoos galo haddana waa laga soo reebay laakiin cilladii xukunka loo riday cumuumku kuma jirto fardigani taana waxay u tusaaleeyaan oo tusaale u ah ee aabbuhu haddii uu qof u hibeeyo hibo dee hibadaasi inuu ku noqdo xaquma leh alcaa'idu fii hibatihi aabbahaba maahaba guud ahaan cumuum ahaan baan sheegaynaa oo waxaan leenahay qof kasta oo wax hibeeya hibada ayaanu ku noqonin waayo xadiis baa wuxuu ahaa alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi ladii yaqiiu uma yacuudu fii qay'ihi waa sidii ayma tagay haddana matagiisii ku noqday alcaa'idu waa ismu muxuu ku dhacayaa qof kastoo caa'idade maxaa soo hoosgalaya cumuumkaasi aabbuhu hibada uu siiyo waladkiisa maynu caa'idkan ku jirin caa'idkan ku jirana waa cumuume waa la khasisay oo xadiis baa wuxuu idhahdaa ilaa waalidku waxa uu waladkiisa siinaya maahan wuu kaga noqon karaa marka istinahaasi wuxuu ka soo reebayaa ee waxa weeyaan cumuumkii ayuu khasisayaa xadiis kalena waa kii ahaa adiga iyo maalkaagaba aabbahaabaa iskale oo ninkii markaa rasuulka uga cawday aabbihii ee yidhi maalkaygii buu qaadanayaa waa kii rasuulku ku yidhi adiga iyo maalkaagaba macnaha aabbahabaa kule idan adig maalkaagaba welida aabbihii maadaama maalkaagii dhannaaba isagaale la yidhi de wixii hibe uu ku siiyo wuu kaala noqon karaa wi marka adilada tiyo la eegayo waa la khasisay waa la khasisaya marka kaasoo kale waa takhsiis baan odhanaynaa waa min baabi ruqsa ma odhanayna bay idhahdeen sababtoo ah sababta loo xarimay bay yidhaahdeen inuu qofka eh, hibadiisa uu qofka kale kaga noqdaa waa maxay ciladii fardigana male bay yidhahdeen sababtu waxa weyan bay dhahdeen waa istaylaa iyo qabsasho aad qabsanayso maal cid kale sababtoo ah maalkan korkaad hibaysay xukunkaagii wuu ka baxay mulkiyaddaadii wuu ka baxay qofkan mawhuubka ahee loo hiibeeyey mulkiyadiisuu galaya aduu addi kadib mashuqul dambaad ku leedahay maywi waad bixisay qofkaasaa iskale ku noqoshada aad ku noqonaysaa waa istaylaa iyo qabsasho aad qabsanayso iyo tasaruf aad ku tasarufayso cid kale maalkeed ma lihidba maalka markaad hibaysuu ka laakiin weladku aabbuhu markuu weladka wax kaga noqdo bay yidhahdeen istaylaam maaha marka hore waa maalkiisa weladka maalkiisa yaa lahaa aabbahaa lahaa idan xukunka wixii loo xarimay oo ahaa alistaylaa iyo tasarufu maal alkhayr tan ma soo galiya bay yidhahdeen markaa saasay dhahdaan suuraddaasay keenaan calaa ayi xaal ee waxa weeye cumuumku waa inoo iman doonaa oo waa masale si gaara eh, loo baxsii doono oo takhsiiskuna waa kasoo horjeedkiisa oo caamka eh, waxa kasoo horjeedo muqaabil u ah eh, waxa weeyaan takhsiiska ayaa kasoo horjeeda ma min baabi rukhasba mise ma ahadaasi waa masale khilaafiya haddii baab mustaqila laga dhigana waa sax haddii la dhaa waa rukhasna ee waxa weeyaan haddii suuradda la eegana markaa tan dambe lafteeda khilaaf baa ku jira oo qaarba waxay leeyihiin weladka laftiisa waxa waalidku uu hibaynayo waladka waa min baabi rukhas bay idhahdeen ee min baabi takhsiisna way tahay waana min baabi rukhas kule waa masalo khilaafku ku jiro marka taana waxaa lagu soo daraa aqlaasha inaanay ka mid ahayn min baabi rukhsa adilat alaxkaam axkaamta adiladeeda waa in yaroo kooban oo ma badna mid kastabana si gaaruu inoogu iman doona oo hadda inoogama baahna sharax hordhaca maadaama mid kastaba cinwaan gaara uu ku iman doono markuu halkaa kaga soo baxay axkaamtii wadciga ahaa wuxuu yidhi adilatul axkaam axkaamta aan ka soo hadlaynin ee waajibka lahayd ee manduubka lahayd ee mubaaxa lahayd ee xaaraamta lahayd ee makruuha lahayd ee haddana axkaam wadciya markii dambe isku bedeshay ee sabab lahayd ee maanic lahayd ee cillo aan soo qaadan ee markaa waxa weeyaan adaa iyo fasaad iyo sixaiya waxaasoo dhan iskugu jirtay miyaanay adilo lahayn adilay leedahay adiladii marka halkan uu ka galaya adiladii isagoo u qaybin doona adiladaasi mid lagu ijmaacsan yahay daliilnimadeeda oo khilaaf ka taagnayd iyo adila laisku khilaafsan yahay marka adilatul axkaam axkaamtii aan soo ka soo hadalnay adiladeedii weey alusuulu lmutafaqu calayha usuusha laysku waafaqsan yahay arbacatun waa afar usuushuna waynoo iman doontaa alusuulu jamcu aslin halkan ega muxuu ugala jeedaa daliil ah. daliilkii buu ula jeeda alusuul bimacna aladila adilada la isku waafaqsan yahay almuttafaqu calayha in khilaaf ka taagnayn in axkaamta sharcigaa loo soo deliishan karo arbacatun waa afar wahiya alkitaabu waa ka uga horeeya noo iman doona adilada dabadeed tacriifkiisuna inoo iman doona wasunnatu iyo sunadii walijmaacu iyo ijmaaci waistisxaabu alcadami alasliyi iyo masalada la dhahdo istisxaabu alcadami alasli cibaaro kalena way leedahay oo inta badan la maqlo oo loo badan yahay qofku taas buu inta badan fahma waxaa dha albaraa'atu alasliya soo maydaan maqal baraa'a asliya qofku iminka salaad shanaad inaanay waajibkugu ahayn maxaa daliilo albaraa alasliya dimadaydaa beri salaad shanaad aanay waajib igu ahayn adilo khaasna way leedahay macnaha laakiin hadd inagoo mulaaxadaynayn adilada khaaska guud ahaan baraa'ada asligii waxay ku jirtaa adilada la soo deliishado shayga haddaan xukun sharciya hoo aanuu jirin dimadaadu beri bay ka tahay shaygaas inuu ku saaran yahay marka waxaa lahdaa istisxaabu alcadami alasli asalka oo cadam ah inaad soo istisxaabto una inoo iman doonaa oo waa baraa'a alasliya cinda cadami daliili markaan daliil jirin daliil markaanuu jirin asalku waa maxay waa cadam soo ma waa la'aan cadamkaad soo istisxaabaysa ad soo jiidanaysa oo daliil ka dhiganaysa waana bara'adii asliga ahayd laakiin waa markaanuu daliil jirinte hadduuse daliil jiro dee bara'ada waa la rafciyaa marka oo bara'ada daliilkaa rafciya daliilkii asharciyi sharciga ahaa daliil caqliya maaha waayo daliil caqliya looma baahna daliil sharciyiba intaasi waa laysku waafaqsan yahay wa ama alusuulu usuushii almukhtalafu fiiha laysku khilaafay usuusha waataan soo sheegnay muxuu usuusha ugala jeedaa adilada laysku khilaafsan yahay fa hiya qowlu saxaabiy saxaabiga hadalkiisu ma xuja mise xuja maaha ma daliilba mise daliil maaha khilaaf baa ku jira qowlu saxaabi fii xaqi hayri saxaaba laakiin wuxuu ihi fii xaqi hayri saxaabati saxaabada waxaan ahayn xaqooda muxuu uga saaray saxaabada saxaabadiyada waxaa lagu ijmaacsan yahay qowl saxaabi inaanuu saxaabi kale xujo ku ahayn qowl saxaabi uu yidhi saxaabi kale xujo kuma aha iyagu waa dad isku faca oo isku dhigma oo markaa waxa weeyaan mar wada noolaa oo markaa waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam u wada ahaa talaamiid idan iyagu midba midka kale xujo ku noqon maayo qowlkiisu laakiin innagaa loo jeedaa waa wixii ka dambeeyey taabiciyiintii iyo waman bacdo ciddii ka dambaysay waa la isku khilaafsan yahi qowlka saxaabigu ma xuja mise xuja maa saxaabada maaha waa fii qayri xaqi saxaaba wa sharcu man qablanaa dadkii naga horreeyey sharcigooda sharcu man qablanaana goorta khilaafku maxalu nisaacu waa goorma haddii la rafciyo taa layskuma haysto sharci buu inoo noqonaya haddii la rafciyo mayuu yoo la nasakhay hadduu sharcigeennu mar labaad akido oo idhaahdo sharcigaa unbaa sharci idiin ah taana maxay markaa noqonaysaa sharci taana lagama hadlayo oo maaha maxalu nisaacu halkan waa marka sharcigeenna masaladani wax ka hadlaya aanigu jirin macnaha marka laleeyahay sharcigu shaygan kama hadal yaan loo qaadanin in loo jeedo sharcigu shaygani umaban bixinbaba laa nasan oo nas ahaan uma sheegin walaa wax kale si kalena uma soo hoos galayo ma ma jirto taas waayo taa waxayna xidhaya maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kagamaanaantiin haddii masale eh, sharciya la ydhaahdo masale sharciya lamaba odhan karaba sharcigu kama hadl sharcigu marna shayga si nasuuga hadla oo daliilkaa carabaaba marna qawaacidda guuda sharcigu musoo hoos gala intaa muu ka baxaya kama baxay ila waaltala ijtihaado marka haddaad eh, fahmi weydo waa qusuur xaggaaga ka socdon eh, ma aha in sharcigiibaa shayga ka hadli waaye la ydhaha ee ulajeedadu waxa weeyaan sharcigeennu shaygan ma carabaabin oo macnaha nas daliil magiciisa sheegay oo sidaa sameeya ama ha yidhi ma jiro ummadihii naga horreeyena way waxbaa waa laga hadlay oo sharcigooda ka hadlay maan qaadanaynaa markaa maadaama ay diin samaawiya ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey walow innaga yaanayn markaa waxa weye inagu saabsanayn maan qaadanaa mise ma qaadanayno wiy khilaafku taas buu ku jiraa ma aha ulajeedadu haddii sharcigeennu uu buriyo ama sharcigeennu uu xoojiyo taa lagama hadlayo taana maaha wa sharcu man qablana waistisxaabu alxukmi asaabiqi xukunkii saabiqa ahaa oo la soo jiito istisxaabu alxukmi saabiq iyo istisxaabu alcadam alasligu isku mid maaha istisxaabu alcadam alasligu waa baraada asligaa oo waa in dimadaadu ay beri ka tahay shay haddaanan deliil jirin taa baraa al asliya laydhaha inay noo iman doontaa tan laakiin waxay dhahdaa istisxaabu alxukmi asaabiqi xukunkii saabiqa ahaa un inaad soo jiidato uu kuusii sharxay wuxuu ku yidhi acnii waxaan u jeedaa hubuuta alxukmi xukunku inuu sugan yahay fi samani thaanii samankan labaad inuu xukunku sugan yahay waa lihubuutihi fi samani alawal sugnaanshaha uu sugnaa zamankii horeba oo waxay u tusaaleeyaan haddii qofku uu maalan weyse uu waxa uu waayo wuxuu ku dahaaro qaato oo biyo uu waayo wuu tayamumaya markuu tayamumo oo salaadii uu galo ayuu biyo arkay nin biyo wada salaaddii may buraysaa oo muu ka baxayaa oo uu weysaysan mise wuu sii wadanaya masaladaas halkanay timaada qaar waxay leeyihin tayamumkii wuu buraya walidaa waa inuu salaaddii ka baxoo weysaysto qaarna waxay leeyihiin istisxaabu alxukmi asaabiqi salaadda intan hore ama juskan hore muxuu ku tukaday sawdahaare kuma tukanin idan iyadii uunbaa baaqi ah markaa ma burayso oo wuxuu yidhi hubuut alxukmi fi samani athaani zamankan labaad xukunku wuu sugnaanayaa waa lihubuutihi fii samani alawal sugnaanshaha uu sugnaa zamankii hore idan bidaayadii hore iyo bilowgii hore ee salaadan bilowday xukunkii sidii uunbuu u sugnaanayaa imikana maadaama uu kolka hore sugnaa haddana uu sugnaanaya marka ma waana masale ee eh, khilaafiye ah waana arki doonaa oo waa adilada laisku khilaafsan yahay cidda markaa xujaysanaysaa dee salaaddii way sii wadan cidda aan xujaysanayninna markaa waxa weeyaan haddaan dee daliil lahaynin odhanaya salaaddii way burtay de waa daliil khaasa ah, kaasi ah, kaa looma jeedo adiladana mid kastaaba way noo iman doontaa halkeeday noogu iman doontaa iyo walqiyaasu qiyaaskii qiyaaskuna waa waa laisku khilaafsan yahay weliba qiyaasku aanuu isku wada mid ahayn oo uu kala xoog badan yahay oo cillada kala saari doonta kay cilladiisu mansuusada tahay iyo kay cilladiisu mustanbadada noqon doonta iyo kay cilladiisu ijmaaca tahay isku la mid noqon maayo kuwa kale walqiyaasu iyo qiyaaskii walistixsaanu iyo istixsaankii shayga oo la wanaajista un oo la idhaahdo shaygaas waa xasan adilada ugu daciifsan buu noqon doonaa istixsaanku xadiiskii ahaa maa ra'aahu eh, eh, lmuslimuuna xasanan fa huwa cind allahi xasan xadiis maaha siday dadka badan u qaataan waa ahar laga wariyey cabdullahi bni mascuud ee eh, xadiis rasuul laga wariyey maaha kaasi waxaana loo jeedaa haddii macnaha waxa weeyaan la qaato waxaa loo jeedaa mujtahidiinta oo ijmaacay soo galaysaa masaladaas oo dadka mujtahidiintii waxay markay isku tagaan ay ka geyn waayaan inuu shay wanaagsan u yahay maadaamay qawaaciddii sharciga iyo adiladii garanayaan shaygaasi waa xasan baa loo jeeda in looma jeedo qof kastoo muslimiyo wuxuu xasan idhahdaa waa xasanu hadday taasi dhacdo dee waxaa dhacaysa inuu qof kasta oo markaa waxa weyaan sharciga waxba ka garanayn oo juhaliih waxay noo soo naqliyaan ama markaa waxa weyaan dhaqama ah ay yidhahdaan shaygaasi annagu agtayda waa xasan daynan idhahna waa xasan asna waa ibdaal sharcigoo dhanna gurinay marka taa looma jeedo xadiiskuna xadiisba maaha waa qowl cabdillahi bin mascuud ee laga wariyo istixsaan baana laydhaa wuuna inoo iman doonaa iyo istislaaxa walistislaax istislaaxun magac kalena uu leeyahy almasaalix almursala almasaalix almursalana waa la ydhahdaa iyadna way inoo iman doontaa qaarkood waxay leeyihin masaalix almursala waa ijtihaad a'immada xaggooda ka yimiday wuxuuna soo hoosgalayaa uun adilooyinkaa saabiqaa mid ka mid a ah. tusaalayaasheedana waan arki doonnaa oo waa imaamka oo shay ijtihaada oo ijtihaadkiisa wax ku keena maslaxana ay ku jirto iyadna waan arki doonaa masaalix almursala oo kulle masaalixda mursaladii adilay haysataa oo imaamku markuu ijtihaadayo dee waxaan ma odhanayo uun jisaafan un tuuraya hadalka laakiin adiluu ku dhisaya idan taasunbaa adilo u noqon doonta istilaaxuna waynoo iman doonaa waa masaalix almursala kuwaana waa laisku khilaafsan yahay oo khilaaf ayaa ka taagan usuusha hore afartaana waa laisku waafaqsan yahay idan wuxuu ku bilaabay alkitaabu wallahu subxaana wa tacala